bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyniya halkana waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharka saddex afartanaad ee kitaabka nuur lyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir asanat alkhamisa gazwatu duumat ljandal duumat ljandal waxa weeyaan ah, waa eriyada raacsan madiina ah, toddoba marxalo meelaha ah ayay u jirtaa dimashik aduu dimashik iyo madiina ayay u dhaxaysaa waxaanay u kuuran tahay ama raacsan tahay xagga dimashik waa waqooyiga sacuudiga waaye fi rabiic alawal bishii rabiic alawal min hada alcaam sanadkaa bilaabmay sanadii shanaada hijriyada kii afraad ile uu inoo soo dhamaaday iyo dhacdooyinkiisiiye balaqa nabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga waxaa soo gaadhay ana jamcan min alacraab koox reermiyiya biduumat ljandal oo meeshaa degan duumatuljandal laydhaahaynu soo tilmaanay halka ay dhacayso yadlimuuna waxa ay ku xadgudbaan man mara bihim cid kastoo soo marta niman kibray oo had iyo jeer dadka soo maraya dadka soo maraya ku dulmiyey bay noqdeen oo ku xadgudbay wa anahum iyagu yuriiduuna waxay doonayaan addunuwa min almadiinati inay madiina usoo dhawaadaan bay doonayaan nimankii laba arrimood bay isku dareen oo asxaabta halkaa maraysa socdaalkaa ah. waxay isku dayayaan inay weeraraan waxay kaloo isku dayayaan inay soo siqaan oy madiina yimaadaanba nabiguna caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ku xisaabtami jiray waxaa la yidhaha xarbul istibaaq waktigan casrigan xarbul istibaaq macnaha dagaalka kahortaga intaan halkaaga lagugu imanin axsan wasila lidifac alhujuum waa inaad halkiisa cadowga ugu tagto markaad ogaatay inuu kusoo hadalhayo marka xarbulistidaaq buu doona inuu ku halkaa uu kaga hortago fatajahaza liqaswatihim tajahaza wuxuu isu diyaariyey liqaswatihim dagaalkoodii wakharaja wuxuu nabigu la baxay fii alfin min asxaabihi kun asxaabtiisa kamid ah waa libaaxyo ilaahayo cadowga daraaddii u micilisanaya oo gacan adag cid ay ku qabtaan rabaa nebi maxamedna uu hogaaminayo rasuul lhuda bacda an wallaa cala almadiinati madiinana waxa uu madax uga dhigay sidaac ibnu curfudat alkhifaari ninka magaca laydhaha saxaabiga ahaa ayuu madax uga dhig ui halkaasii hogaami ee madiina oo salaada iyo diinta iyo adduunyadoodaba iyadoo halka aada ka arkayso mar walba maamulka iyo dagaalka in la isku wadayoon meella la dayacay meel walba kaalinteeda la buuxinaya diin iyo dunyada walam yazal nebigu ma daynin yasiiru layla habeenkii inuu socdo wayakmunu nahaar maalintiina gabado dhabacdo isqariyo maalintiina wuu isa sii qarinayo maalin oo dhan dhufayskaa la gelayaa habeenkiina waa lasoo kaakacaya ilan haddii kale warka cadowgaa geynayeen xataa qaruba minhum ilaa uu u dhowaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam halkaana waxaad ka arkaysaa farsamadii rasuulka iyo xeeladii iyo xarfadihii milatariga ee uu isticmaalayay ankubariya ee meel beedhsan seexo wey soomaalida yidhi ilaahay baa yidhi laakiin dee ilaahay qowlka weli qur-aanka waynu haynaa laakiin waa xikmaduun halagu bariye meel beedhsan seexo wey macnaa inuu qofku farsamadiisana qaato ilahay baa yihi khuduu xidrakum digtoonidiina qaata inaad cadow ka digtoonaato wey oo isagu kaa digtoonaan waxaa kaloo arkeysaa geesinimada nebiga meesha war ka soo yeedha isagaa horkacaya colka ilma odhanaya war bal sii socda falamaa balaqahum lkhabaru markii uu warkii soo gaadhay inuu nebi maxamed soo iyo colkiisii soo ruqaansaday tafaraquu way kala yaaceen midhba meel buu maray hanahaybsan baa ka dhacday fahajama almuslimuuna muslimiintii waxay weerareen calaa maashiyatihim xoolahoodii ilaa nimankii xoolihiina way ka firdhaneen fulaynimada ku dhacday wa rucaaihim iyo dadkii raaciyiinta ahaa ee xoolaha raacayay xoolihii iyo addoomihii raacayay oo laga yaacay ayay muslimiintu ku habsadeen fa usiiba man usiiba waxa la asiibay ciddii la asiibay macnaha fa usiiba man usiiba waxa meeshaa la dhimashiyo dhaawacba uu soo gaaray ciddii gacanta uu saaray colka rasuulku wa haraba waxa cararay man haraba ciddii carartayna way carartay kii firdhan eh, karayna alla ila badi buula wuu baxsaday kii kale ee furdan kari waayena qab baa laga siiya ama gacanta lagu dhigay ama waa la dilay uma nazala bisaaxatin kambalkooduu nabigu degay falam yalqa axadan cidnaba lama kulmin rasuulku sala allahu calayhi wasalam halkaa ilaahay guulshiibuu siiyeyoo colkii cidna ma arag wax isuruuriye nimankii fulaynimada lasoo hadal hayay waxa ay ku dambeeyeen firdad ayay ku dambeeyeen geesinimadii nabiga iyo tawaabushihiisii iyo xaqa awoodu ku hirgeliyay bay muujinaysa wabasta saraya wuxuu kala diray gaadadii iyo sahankii colkii koob koobnaa ee gaadada ahaa unug unugtii gaadada ahayd ayuu kala diru ku fidiyey jihooyinka basa jihooyinkuu ku fidiyey war bal meelahaa kala galab macnaa raadiya falam tajid minhum axada cidnaba ma helin saraayadii kooxihii kala tegey cidba way waayeen farajaca calayhi asalaatu wassalaam haaniman markaa nebigu wuxuu soo noqday isagoo qaniimaystay oo dad iyo dunyaba helay laba biloodna halkiibuu ku sugayay balin wuxuu soo aakhira toosa oo wuxuun isa soo urursadaa laba bilood ayuu la soo jiifay sida kutubu taarikh tilmaamaya balka war oo dhan buu soo safaynayay oo gaalkii caqabad iyo kurtimada ahaa ayuu ka buufiyey eryadaa markaasaa dad iyo dunya wixii muslimiintu ay heleenna way kusoo talalaabeen wasaalaxa waxaa heshiiyey wahuwa caaidun iyadoo nebigu uu soo noqonayo wuxuu la heshiiyey cuyaynatu bnu xisnin alfazaari ninkii qabiiladaa reer fazaar ahaa ee cuyeyna la odhan jiray oo suldaamadii ereyada kaaba qabiilada ka ahaa ayuu ahaa ninkan cuyeyne la idhaahdo sharwadeenkana ahaa marka kaana isagana si uu isaga busteeyo wixii maadaamaanu waxba hadal haynin haddana nacaskaasi aan loogu soo falalaabin ballan buu udhigay wa huwa cuyeynahaasina alladii kaana yusamiihi waa ninkuu nebigu ku magacaabi jiray calayhi asalaatu wassalaam nebigu wuxuu ku magacaabay alaxmaq almudaac nacas laga kala qaato waa nin nacasahoo daduun daba socdo ah, ilan had iyo jeer nacasnimadu way fool xun ka madaxdaana way kusii fool xun tahay ilaan kan horena naftiisuunbu u lumayay ah, kii lahaa maxaa layga soo helay beriba waa lumaye wuxuu qofku isaga lumayaa keliyi laakiin markuu nacaskii madax noqdana dee dadkiibu la lumaya meeshiiba wada lunta markaa axmaq lmuaac iyo ninkani dadkiibuu la lumay iyo qabaailku madaxda ka ahaa liannahu kaana yatbachu alfu qanaa waxaa raaci jiray kun waran qanaasku waxa labaiyo jeer la idhahdaa warmaha wa kuntu idaa hamaztu qanaata qawmin kasartu kucuubaha aw tastaqiima ninkaa shaacirkaay waxa uu leeyahy marka aan rag warmahood gacanta ku dhigo waan toosin jiray kurtimadana waan ka jarjari jiray dad arinkood markaan gacanta ku dhiga wey marka fulowla badane wey moogta inta had iyo jeer la socota ee rabaca ilaalinaya borigaanka wahy ku waran baa la qaadanaya warmo ayaa la qaadanaya wa aqbacahu calayhi asalaatu wasalaam ninkaa wuxuu nebigu u jaray oo uu siiyey ardan dhul yarcaa fiiha buhma uu arigiisa yaryar iyo maqashiisa daajiyo marka waa sigaara karami arigiisa yaryar iyo maqashiisa iyo baraarkiisa yeeriya u daajiyo ayuu yihi bal intaan dhulkaasna adigu xoolaha daaji calaa bucdi sittatin wa halaaiina milan lix iyo soddon mayl ayaa dhulkaasi u jiraa min almadiina sababtuu nebigu yihi intaa iska daajiso xoolaha wuxuu ahaa lianna ardahu kaana qad ajdabat dhulkii sibaa abaaroobay eryadu isaga ilainkaare ku dhacdo abaare ka dhacdayo inta soke madiine usoo kuuran ama xagga madiine soo xigta ayaa iska cosol ahayd markaa nabigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam bal eryadaa ah xagga iyaga soo xigtana xoolaha iska daajiso dee heshiisna aan dhiganno oo adna hanagu soo duulin cid soo duulaysana hanoo soo raaci wixii wareed aragtana dee noo soo sheeganana waanu kuusoo sheegi saasaa lagu heshiinaya sharkiisu iska bustaynaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo nooca nacasyaashaas oo kale iyaga waxaa cashar u noqonaysa uun cadowga xooga waaweyn marka laga adkaado ee xiisada la siiyo iyo duruus ayuu isaguna iska soo islaamaya nooc waxaa jira hiinraacahoo isaga ragga waaweyn marka lagu soo cadbown isnana waaye ana wayka haddii laakiin kuwa kale meelaha inta ay ka doobayayaane sharwadeenka ah isna wuu nacamlaynaya wuu jiibinaya marka dhacdadaasi waxay dhacday sanadka shanaad bilowgiisi waa adiga arkaya oo waa rabiicul awal inuhu nebigu xaqiijiyeyna waxay ahayd ummadda masaafadaa la egee dee kun iyo ziyaado kilomitr u jirta markuu hadalhayn ka maqlay buu halkooda ku aamusiiyey ilaa uu kala tuuray wixii laga cabsi qabayna uu meeshii gacanta soo mariyey qasdadii dowladda iyo dadkii muslimiinta muslimiintaana ay wax ka heleen maala intaas isku soo hagaajiyey aswatu banimusdaliq qoladaa reer banimusdaliq la ilaado iyagana dagaalkoodii ayaa la sheegi doonaa waaya iyaguna qabaa'ilkii carbeed ee eriyada ahaa bay ahaayeen nabigu calayhi salaatu wasalaam kuwana waxa uu ku weeraray kun waxaan leeyahy toddoba boqol oo ciidan ah ayuu kuwaana ku weeraray markii uu ka adkaadayna eriyadooda waxa uu calanka ka taagay beri ayuu iyagana eriyadooda fadhiyey ah. libaaxyada ilaahay bishaasi halkaa miranayeen si ay usii firdhabaan waxalla wixii dul yahe shaydaanku ka dambeeyo o dhan marka nidaamka wuu giijinayaa madiina qaybteeda maamulka iyo sidaa loo kala talo qaadanayo qorshaheeda wuu habeynaya ciidanka baxayana wuu habeynaya waa dad nidaamsan oo diintoodi iyo dunyadooda iyo awoodooduba ay u nidaamsan yihin fii shacbaan waa isla sanadkan rabadaan ka hor balaqahu calayhi asalaatu wassalaam nebiga waxa war ku soo gaadhay oo qoladii had iyo jeer sahankiisa ahaa ay usoo sheegeen ana alxaarisa bna abi diraar sayidu bani musdariq ninkii magacaa la idhaahdee reer bani musdariq uu ahaa suldaanka aladiina qoladaasoo saacaduu qurayshan qurayshna way xoojiyeen calaa xarbi lmuslimiina fii uxud dagaalkii muslimiinta lagu soo qaaday uxud waxay soo garab galeen qabiiladani quraysh ayay soo raaceen ay usoo jiibiyeen haddaba nimankaasoo ulbooca loogu tukumayay marka horeba muslimiintuna qaniinsanaayeen gef ay galeen daraaddeed gaalnimada ka sako ayaa ninkii ka madaxdaha xaaris la odhanayay ayaa ay nebiga soo gaadhay yajmacu aljumuuca lixarbi inuu colaalo uruurinayo nebiga dagaalkiisa nebiga sanadii sagaalaad waxa uu soo raacay quraysh sanadii saddexaad quraysh buu soo raacay ee uxud o kii kumuu daynine maantana wuu isa soo qaadqaaday isaga iyo xoogaa gaasdhagoole ah oo uu wato ee soo urursaday fakharaja lahu calayhi asalaatu wasalaam fii jamcin kaiir col badan buu la baxay oo toddoba boqol oo mujaahidiintiia ah ayaa horkacay iimaanku hagayay wawallaa cala almadiinati zayda bna xaarisa madiinana wuxuu madax uga dhigay iyo kusime asxaabigii uu jeclaa inankiisa ahaa berigii horeba ee uu xoreeyey ee zayd la odhan jiray qur-aanku uu sheegay falamaa qadaa zaydu minha wadaran zawajnaakaha asxaabigii qur-aanka magaciisu halkaa uu ku sheegay weeye zayd zaydow sii magaalada iyo eriyada iyo ummadda sii kala hagfuur diin iyo dunyada adiga ayaa kusibe iga ah sidii haaruunu nebi muuse kusimaha uga ahaa weeyi wakharaja macahu min nisaa'ihi caaishatu waumu salama nebigana waxa raacay dumarkiisa labadaas saxaabiyadood caaisha iyo ummu salama ayaa iyaguna colaalka kaalin buuxisa oo halkooda ayay buuxinayaan jihaadkana dhinaco labadaa dumarayna way raaceen wakharaja macahu naasu min almunaafiqiin nebiga waxaa raacay dad kamida noocii caloosha ka xanuunsanayay noocii uurta u bukay ee munaafiqiinta ahaa qaar ka midina way raaceen walam yakrujuu qabu manay bixin weligood fii kaswatin qablahaa dagaal ka horreeye ubaxeenna may jirin nimankan munaafiqiintii dagaal ka horreeye may ubixin oo dee uxudna waad garanaysaa waa kuwi col intay soo jabsadeen qayb qabyaaladiiy wax ku soo jabsadeen nabiga kasoo celiyay calayhi salaatu wasalaam waaya yarjuuna waxay xiisaynayeen an yusiibuu min caradi dunya agabka adduunyada inay soo helaan macnaha way soconin iimaan iyo diin iyo xoraynda leh waxay u socdeen caradu dunya wa fii atnaai masiirihi calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu sii socday atnaa almasiir masiirku waa socodka socodka dhexdiisii kolkuu jidka sii marayay iltaqaa bicayni bani lmusdaliq qoladii reer banulmusdaliqe lagu socday ee xaggooda loo sii hinjinayo colka cayntoodiibuu la kulma cayntuna waa maxay waa jaasuuskii fasa'alahu wuxuu weydiiyey can axwaali alcadow cadowga xaalkiisa waliyaa unbaad sahan u noqon lahaydee maanta si annagaa ku haynee sahanoo noqon oo warka naydiisa sheeg warka cadeen falam yujib dee wuu aamusay wuu fa faamara biqatlihi markaasuu khaarajiyo wuxuu hi hala dilo kol hadduu warow isku furto bixin waayey isagaa laga sii bilaaba buuri kaa dhulka lasii dhigay walamaa balaqa alxaaria ra-iisa aljeish ninkii xaaris la odhan jiray colkaa madaxda ka ahaa jaahiliyada kolkuu gaadhay maxay majiiu lmuslimiina lixarbi muslimiintu inay u yimaadeen dagaalkiisa majiigaa faacilkiya majiiu lmuslimiina lixarbi muslimiintu inay u yimaadeen si ay ula dagaalamaan kolkii ninkaasi warkaasi uu gaadhay la yidhi wallaahi nebi maxamedo horkacaya colaalkiisa ayaa halka soo maraya wa annahum iyagu qataluu jaasuusahu kii wardoonkiisa ahaana in la dilay markuu maqlay khaafa huwa wa jayshuhu isaga iyo colkiisi waa cabsadeen khaafa huwa wajayshu isaga iyo colkii uu la socdayba babisaa loo tuuray khawfan shadiidan cabsi aad u adag cabsadeen oo nin weyniba aanu cabsan xataa tafaraqa canhum bacduhum ilaa kala yaaceen ilaa barkood laba waayeyba ay libdheen xataa tafaraqa canhu bacduhum ilaa qaarkood isaga kaba yaaceenba oo xataa aan wada baxsanno kumay heshiinine gaar baa iska sii caymaday qayb baa iska sii caymaday walamaa wasala almuslimuuna ila almuraysic meesha muraysic la yidhaahdo markii ay gaadheen waa eryadaas waa lagu sii dhowaanaya tasaafa alfariiqaani lilqitaal labadii qolo ayaa dagaal u saftay muslimiintiisii socduu nebigu waday calayhi salaatu wasalaam iyo fariiqii kale ah intii ninkaa kusoo hadhay bacda an carada calayhim lislaam falam yaqbaluu intii uu nebigu islaamka u bandhigay ay diideen eryadaa dadkii joogay ama ninkaa wixii kusoo hadhay col ahaa ayuu islaamka u bandhigay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuuli war anagu dee xarbu lintiqaam iyo xarbu takhriib iyo xarbu iftaah toona uma soconno laakiin waxaan u soconnaa xarbu inqaad dagaal lagu badbaadinayo dad iyo dalba idinka aarsan mayno laakiin ilaahay baanu idinla doonaynaa inaan ku xidhantaane islaama way diideen fataraamow binabli saaca tacshiradaa la ishuwiyey xoogaa saacada taraamigu waa isku tuurtuur xoogaaba ayaa warmihii iyo leebabkii nabligu waa leebabkiibaa la isku tuurtuuray saacad muddo kooban ayaa tacshirada la riday uma xamala almuslimuuna calayhi muslimiintiibaa ku hinjiyey horay ugu sii ruqaansadeen xamlata rajulin waaxid nin keligii siduu dhaqaaqo kale col tababaran bu ahaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam aan kala baqaynin oo soo laabanayn waxay u dagaalamayaan sidaa ilaahay u laqimey yihi in allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safan kaanahum bunyaanun marsuus iyagoo dhisme la adkeeye oo kale ah ayay saf ballaadhan intay galeen ayay xamlata rajulin waaxid nin qurihii siduu tallaabadu qaado ayay ku qaadeen wixii wax soo tuurtuurayay falam yatrukuu ugamay tegin bal lirajulin min caduwihi nin cadowgoodii kamid a ugamay tegin majaala lilhadab jaani kumay siinin inuu baxsado majaala lilhadab nin cadowgii kamida fursad waxay u siin waayeen inuu ordaba qabaxdii lagu siiyey ayaa qolana hareeraha ka yaacday jidgoyn u galeen qolana ku mashquuliyey rasaastii ay ku ridayeen marka majaala lilhadab cidiba way carari kari weyde bal qataluu casharatan minhum todobay halkay dhigeen wa asaruu baaqiihim intii kalena way kaxaysteen maca anisaai wa duriya iyagoo caruurtii iyo dumarkiina ku daray maa sida dadkii la odhan jirayna way kaxaysteen raggiina way ku dareen aleenka la isugu maray rag iyo dumarba way fadhihi waayeenoo kufrigay uduba u noqdeene waa la isku burburiyey wastaaqu libila washiyaah geelii iyo arigiina waa la kaxay geeli iyo ari bay dhaqan jireeno iyana waa la soo duubay dad iyo duunyo dabada laga soo maray wa kaanat ilibil geeluna wuxuu ahaa alfay baciir laba kun oo neef oo geela washiyaahu khamsata aalaaf ariguna shan kun oo ariya meesha kabakasubkad weyn ayaa ka dhacay intaa marka laysu geeyo waaya lajilaalbax weyn baa ka dhaca wastacmala arasuulu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu shaqaalo uga dhigay calaa dabdihaa xoolaha in la ilaaliyo mawlaahu shuqraan ninkii uu xoreeye addoonka berigii hore ahaan jiray ase shaqaalihiisa ahaa ee shuqraan la odhan jiray ninkaa ah, wa kaana cabdan adoon xabashiya buu ahaa nabigu waa xoreeyey calayhi salaatu wasalaam xaramahu rasuulu sala allahu alayhi wasalam nabigaa xoreeyey in adoonuhu afrikaana buu ahaa dabeetana ummadiibu agaasimaha qaybta xoolaha cadowga laga reebay buu ka dhigay markaasuu adigu isku dubarig intaa ila waa xoolo laba kun oo halaad meeshay marayaan waa markab dhan iyo intaasoo shan kun oo ari ah waxay u baahan yihiin agaasimo dhan oo meeneeyo oo shaqaale u kala diro oo xukumo oo saajiyo oo waxaasay u baahan yihin ninkaasu yihi adigu qaybtaa xoolaha hayso bal inta la qaybinayo ila waxaa colku yuu ku mashquulinaya adaan kugu ogni markaysna gruubkiisu kaxaysanaya la ilaalinaya wacala alasraa burayda asxaabiga burayda la yidhahdana alasraa buu diray la haystayaasha adiguna shaqaalahaaga kaxayso oo dadkan la ilaalinayo moo ilaali buuri ilaa waa maxaabiis falamarane boqol qof baa iyagana loo saaray xoolahana konton qof ciidanka intii kalea la doonayaa inaanay dee mashquulin oo waajibaadkooda ay qabsadaan haddii cadow yimaado la iska dhicin karo ilaa haddii ay ka dhacdo amba qaatee qaado ya nimbo meel buu maraya marka waktiga la qaybinayo iyo waktiga la habaynayo waa xaalad gaara laakiin waxaan isagoo isku duuban horta hala sii ilaaliyo shuraakadiisa ha iska ahaado saasuu u management garayn jiray nebigu wax u maamulaya wa kaana fi nisaai lmushrikiina dumarkaa gaalada la qabsaday waxaa ku jirtay baratu bint lxaari sayid lqowm gabadha barro laydhaah ee ninkii xaaris ee sayidulqowmka ahaa uu dhalay colkan la weeraree la qabsaday ee dabada laga soo maray reeraha ninkii madaxda ka ahaa xaaris la odhan jiray inan inanuu dhalay oo barre la odhan jiray ayaa iyaduna ka mid ahayd aa wuu soo wadaa wakana fi nisaai mushrikiina baratu bint xaari sayid lqowm markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam magaca ka bedelayoo juwayri u bixiyey markii hore baraa la odhan jiray baradu dee waxa wey tii samarfalka badnayd marka magac aada u ammaan tusinaya wey uu ka bedelo juwayri ayuu bixiyey waqad ukida min qowmiha reerkeeda waxaa lasoo qabtay miataa bintin laba boqolo hablood asraa oo la haystayaalaha kuwaasoo wasicat cala almuslimiin muslimiintii mujaahidiinta abaa loo qaydiyey laba boqol oo hablood oo qoladii carbeed ah ayaa meeshaa ka soo baxay dabeetana nin alla ninkii maaragtay islaan la halkaa ayuu isku meeleeyey waaya wahunaa yadharu halkan haddaba waxa ka muuqan doona xusnu siyaasati hogaamintii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ee wanaagsanayd wa muntaha alkaram iyo deeqdiisii xeesha dheerayd deeqdii nebigaee xeesha dheerayda intihaaha lahayd intiha waxa weya aada u fogay iyo hogaamintiisii quruxda badnayd ee istraatiijiyadda dheer lahayd baa soo socotay ufiirso fa ina bani lmustaliq min acazi alcarabi daaran nimanka reer bani musbariq waxay ahaayeen nimanka carabta ugu deegaan fiican ama ugu dhaladsan fa asru nisaa'ihim dumarkoodii haddaba la qafaasho bi haadihi alxaal habkaa isaga ah ee xurtada adag lagu qabtaa sacbun jiddan arrin aada u adag bay ahayd fa araada calayhi asalaatu wasalaam markaa nebigu wuxuu doonay an yajcala almuslimiina muslimiinta in uu ka dhigo yamunuuna inay ku galladaystaan cala nisaai hablahaa badane la qabtay bilxuriya inay iska xoreeyaan oo xornimadaa ay ugu gallad sheegtaan taasuu nebigu doonay weliba xoriyadaasoo min tilqaa'i anfusihim iyaga xaggooda ka timaada nebigu wuxuu doonay calayhi salaatu wasalaam ummaddan marka hore inuu wax tusiyo in laga xoog batay dad iyo dunyada gacanta lagu dhigay diidmadoodii aanay waxba u tarin iyo canaadkii intii gacanta lagu dhigay kadib nin walibana xaqii ilaahay uu siiyey uu qaatay oo mujaahidiinta ah ile qaniimada marka afar meelood loo qaybiyo shan meelood afar bay mujaahidiintu lahaayeen mujaahidiintana afartoodii buu siiyey dad iyo dunya wixii ay heleen dabeetana waxa uu u dhigay haddana cashar kale oo nin waliba wixii la siiyey uu kusoo celiyo xagga dadka marka la eego dunyada waxba maaha laakiin dumarkan la qaybsamay iyo dhoon jabtay baa ka dhacday foos burburka ummadan ku dhacay inuu si kale u daweeyo si ay iyagoo uruursan islaamka ugu soo biiraan ase asxaabtuna aanay u arag nebigu inuu ka maroorsanayo wax ilaahay uu siiyey marka iyaga xaggoodii ayuu qaraarka iyo go-aanka ka keenay nin walaba dumarkaagi wakaa geelaagii wakaa arigaagii wakaa waaya halkaa markuu marayo ayaa waxa uu sameeyey fatazawaja barata bint alxaaris allatii samaaha juwayriya inantii bare la odhan jiray ee ninkan reerka ka madaxa uu dhalay ah, taasuu guursaday markaasuu yihi naabaradu magac wanaagsan maahe waxa aan kuu bixiyey bu i juwayriya juwayriya kuu bixiyey juwayriya saacaddaa laga bilaabo lagu dhaainayn waana guursaday fa qaala almuslimuuna muslimiintiibaa waxay idhaahdeen ashaaru rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga xididkiisii ama dee qoladii ula xidhiiday laa yembaqii ma habboona asruhum inay addoomma inoo ahaadaan fii aydiina gacmiheenna ku jira famanuu calayhim bilcatq xorayn bay markaa ku galladayseen aryaane arbii waaye dee kol hadduu nebigu la xidhiiday qoladan oo maaragtay sayiduqoomkiina inantan ka guursaday dadkiina maanta ay la haystayaal yihiin dee miyaynu xididkii nebiga gumaysan karayna ile xididku wuxuu u baahan yahay xidhiidhine iyo xur buu leeyahay ah, sidii baa laisla qaatay marka layd unbuu u yaro shiday nebigu calayhi salaatu wasalaam iyaguna waa niman il dheere way la fahmeen fa kaanat juwayriya gabadhan uu nebigu guursada waxay noqotee magacan uu ka bedelo u bixiyey aymana imra'atin calaa qowmiha gabadhtii ugu barako baday tolkeeda gabadhii tolkeed ugu barako badnayd ayay noqotay guurkaasina waxa uu ahaa guurkii cid lala xidhiido ugu qiimo badnaa haddii cid un lagu meel marayo xidhiidtinimadeeda tii ugu cajo badnayd safaaradii ugu yaabka badnayd dee labadii boqol ee hablood mooyaane boqol iyo sagaal iyo sagaashankii kaleba daraaddeed baa loo xoreeyey waa cajiib wey waa siyaasadii nabiga caleyhi salaatu wasalaam guurkiisa badan ayaa istaraatiijiyadu lahaa calaaqaadka ijtimaaciga ka siyaasiga ka tacliimiga ka bulshaawiga intaasoo dhanba calaaqado fara badan bu isugu jiray guurka nabigu caleyhi salaatu wasalaam waa la wada xoreeyey halaga sii daaya baa li marka gabadhii ugu aymana mra'atin calaa qawmiha tii ugu barako badnayd tolkeed ayay ahayd kamaa qaalat caaishatu radia allahu canha caaisha maqaaladaa laga hayaa caaisho laftigeedo xakiimad ahayd baa waxay tihi walaahi gabadha tolkeed ugu fiicnayd waxay ahayd taa markuu nabigu guursaday reerkoodii o dhan la xoreeyey tallaabadaa uu nabigu qaaday faaidadaa way keentay faaidada labaad haddaba waxa weeye watasababa can hada alkarami alcaiim waa waxa ka dhashay deeqdan wanaagsan wa haadihi almucaamalati aljaliila iyo mucaamaladan wanaagsan maxaa ka dhashay an aslama inay islaameen banulmusaliq reer banulmusdaliq oo dhan baa islaamay can bakrati abiihim iyada oo gunta ay ka soo go-een wa kaanuu lilmuslimiina muslimiintiibay u noqdeen garab iyo gaashaan bacda an kaanuu calayhim intii ay cadow ku ahaayeen hadalka nuxurku laga raacay waxa weeye markii sidaa uu nebigu ugu samafaray calayhi salaatu wasalaam alkaram alcadiim deeqdaa weyn mucaamaladaa wanaagsan waxaa ka dhashay inay islaameen reer banu mustaliq oo dhami reer banu mustaliq iyagiina waxay dhahan dee kol haddii lana layna qabtay gacanta laynagu dhigay raggeenii iyo dumarkeenii iyo caruurteenii kol haddii la xorriyaddii laynoo soo celiyey kol haddaynaan xumaantii halkii ka wadayno aynaan suuq ku haynin xumaantii iyo gaalnimadii dee ilahay aanu toobadkeena ilahay baa la wada toobadkeena waa la ashahaatay waa la islaamay can bakrati abihim waa erey loo isticmaalo kala hadla-aanta dadkaasaa la laayay canbakrati adihi dadkaasaa wada tegay canbakrati adihi iyada oo aanay waxba ka harin guntay ka soo ruqeen halkaynu ka nidhaano wa kaanuu lilmuslimiina bacda an kaanuu calayhim waxay sheegaysaa eeg lilmuslimiina ana laan baa ku jira calayhim nacayn baa ku jira ana laka haddaan ku idhaahdo adaa iska kayla wey ana calaykana adaan cagsi kugu ahay oon kula dagaalamaya cadow baan ku ahaa midka waxa weeyaan kaanuu lilmuslimiin muslimiintiibay u ahaadeen oo isgarab taageen oy gacal u noqdeen bacda kaanuu caleyh intii cadaawad didkooda obasidkooda intii ahaayeen oo sideedaba qofka sharafta leh waxaa la yidhaahdaa alxuru yustacbadu bilixsaan qofka xorta ana xurmadaa deeqda bidahana cunadaa deeqda yidhaah soomaalidu marka nimankani niman wanaagsan bay ahaayaanoo karaamadii bay abaalgud ka bixiyeen waxay ku abaalgudeen inay ilaahay u toobad keenaan waxay arkeen ummaddan meesha maraysaa inaanay naftooda iyo reerkooda iyo ka-aarsigooda u soconini ilaahay ay u shaqaynayaan marka la dhaqankii wanaagsanaa ee lala dhaqmay iyadoo hadda gacanta lagu dhigay ayaa taa keentay hadiyo jeerna marka qofka la kari waayo ba lagu daya ixsaanka dhinaciisii ixsaankaa soo noqdaa wixii xaq loogu lahaa dee wuxuu ahaa in xoolahoodana la qaybsado iyaguna addooma noqdaan laakiin dhinacii ixsaankaa loo rogay ah, cadaaladii waa laga da ixsaankiibaa loo rogay taasi waa taa ah, halkaasaad ka aragtay marka nabigu calayhi salaatu wasalaam labadaa dagaal ayuu ku hinjiyey oo laalkii halkaa fadhiyey qabaailkii jaziirat alcarab shibhu jaziira alcarabiya ereyada la yidhaahdo ilaa halkaa laga soo rogo suuriya iyo urdun iyo ciraaq iyo yeman iyo badda cas intaa udhaxaysa shuba jasiira carabiya la idhaha intaasibaa ereyadii dadkii deganaayoo dhan buu buufinaya kolba ciddii soo sunowda ee shaydaanku uu dabada kasoo riixo ee la idhaahdo islaamkay soo qaniinayaan way soo waalanayaan waxay doonaya inay islaamka qaniinaan ayuu halkooda ku khaarajinaya rasuulku markii dambe sanadii sideedaad ee caam alfatxina shibuljaziira alcarabiya ereyadaa la idhaahdo ee baduhu ay ku xeeran yihin xagga maabka ahaan bay jasiiradu eg tahay ayaa isu baxday inay maaragtay islaamto waa ka ilaahay le wara-ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja markaa qoladii ugu dambeysay yaman iyo xaggaasaa yimid oo markii dambena waa kii yurub u dhaqaaji nebigu calayhi salaatu wasalaam ka tallaabay jasiiradda waaya labada dhacdadoodii baa aragtay ciidanka cadowga ciddii madaxda ka ahay eeriyadii la iska helay dagaalku natiijadiisu waxay noqotay maxaan ku idhaahdaa ciddii madiine khaliifta uga ahayd rasuulka sala allahu calayhi wasalam colka cadowga tiradiisii colka nebiga tiradiisii marka waad ku dhigan karaysaa macnaha dhowr colon baad u samaysan oo niqaadka ama qodobada kolka aada hayso waxaad u dhigan karaysaa hab aada maaragtay ku xafidi karto oo markaad doonaysa kaswadda inaad xafido intood khad yar u jeexdo sida qoladan idaaradu ay u samaystaan ayaad khasawaadka o dhan laba beyj kusoo ururin karaysa waay waqad xasala fii hadihi algazwati naadirataani laba dhacdo la yaab leh ayaa ka dhashay labadan dagaal dagaalkan isagaa waqad xasala fii hadihi algazwati dagaalkan isagaa waxaa ka dhashay ama xasiloo dhacay weeye naadirataani laba arin oo la yaab leh laba arin oo shayaadiinta xaggooda ka yimid oo sida ay munaafiqiinta uga dhaceenna si naadir oo cajiiba ah ay to khariban dagaalkan bay dhaceen oo labadaa dhacdo waktiga ay dhaceen haddii aada isweydiin lahayd sanada shanaadbe lowlaa an saaxabathumaa haddii aanay la xidhiidhin labadan arimood xikmatu rasuuli laahi sala allahu calayhi wasalam nebiga xikmadiisu haddaanay la xidhiidhin lacaadataa waxay noqon lahaayeen bitafriiqi cala almuslimiin muslimiintay kala geyn lahay lowlaa an saaxabathumaa haddii aanay la saaxiibin labadan arrimood oo aanay wehelinaynin ama aanu ku maaraynin nebigu xikmatu rasuuli laahi sala allahu calayh wasalam nebiga xikmadiisu haddaanay labadan arrimood ku ladhnayn lacaadataa waxa ay keeni lahaayeen ay noqon lahaayeen bitafriiqi cala lmuslimiin muslimiintaay kala geyn lahaayeen labadan dhacdo waxaa sharwadeenka iyo shayaadiinta kusoo afuufay muslimiinta laba naxli iyo laba nashuushadood ay kusoo afuufeen bay ahaayeen marka nebigu si qurux badan buu maamulay si wanaagsan ayuu u maamulay tiibuu dabeetana dad labadii arrimoodee dadka qaybin lahaa ayuu ka takhalusay bal labadii aynu eegno tan hore waxa weeye qabyaalad munaafiqiintu dadka ay ku istaareen ta labaadna waxa weeyaan xadiiulifki anaadiratu thaniya waa beyjka markaad soo rogto xaashida xadiiulifki been abuuradkii caasho oo xaaskiisiiya lagu been abuura labada arrimood waa kuwa middan hore waxa ahayd sida dee uu kuu xusi doono nimankii munaafiqiintaha oo isku daya inay qaybiyaan asxaabtii nebiga oo ay u qaybiyaan ansaar iyo muhaajiriin ama dadkii soo qaxay iyo deegaankii isku diraan ta labaadna waxay ahayd waxay ceebeeyeen xaaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam caaisha ila abubakr radia allahu canhuma ayay ceebeeyeen markaasaa nebiguna uu dulqaad iyo dadka ururintoodii iyo cafis iyo musaamaxa iyo asturnaan iyo baxnaanin intaasoo la isu geeyey buu kaga takhalusay ilaahayna markaasuu soo dejiyey aayaad yutla cala lmuslimiin ilaa ywmi alqiyaama ayado muslimiinta lagu dul akriyayo dhowr iyo toban suuratu nuur ku oo ilaahay uu ku beriyeelaya halkaa ilaa qiyaama la akriya ayuu ilahay soo dejiyo balka hore aan akrino faulaahumaa labada arimoodta hore waxa weeye ana ajiiran licumara bni khaaab nin shaqaalo ahaa oo cumar bn khaaab la ohan u shaqaynayay oo la odhanayay jahjaah ibnu mascuud magaciisu kaasu haaye ikhtasama wuxuu la murmay maca xaliifin lilkhasraj mid isbahaysi la ahaa reer khasraj reer khasrajna waa ansaar dee cumar bnu khadaabna waad garan oo qoladii ka timi maka muslimiintii waa weyneyn marka ninkan isaga ee reer khasraj xaliifka la ahaana waxaa la odhan jiray sinaan ibnu wabar magacaas isma lahaa ilan dad isma qoonsan waayo waata soomaalida tila carabiya labadiisa daan baa isqaniine meeshana xayraanku wuu iska badan yaho safar duruufuhu duruufaha ku xeeran ay badan yihiin baa la soconaya colkuna waa way islaayeen had iyo jeer milatarigu intaasoo dad baa ku kala dhaawacmo intaasaa ku kala dhimatoo markay colaal badan isu yimaadaane cidlo la isugu bixe xaaladu adkaatay amar la kala qaadan waa la isdiido way dhacaan rabshado aada u badan baa ciidamada dhexdooda ka dhaco wax lagu talagalo wey xaalado lama filaana laakiin bal tan ka dhacdee labadaasaa murmay fadaraba ajiiru xaliifa ninkii ajiir iyo xaliifta imika waad kala garanaysa mid baciidda wadata xaliifkuna waa xagga reer ansaareed ajiirkuna waa xagga cumar haddaba kii ajiirkaabaa darbad liqsiiyey ninkii kale xataa saala damu ilaa dhii ka yaacay dhiig ayuu kaga sii daayay fastasraka biqowmihi khasraj wuxuu u qayliyey qoladiisii uu xaliifka la ahaa ee isbahaysiga ahaayeene reer khasraj oo hadda asxaabtii meesha maraysa un wastasraka alajiiru bilmuhaajiriin kii kale markaa cumar u shaqaynayeyna muhaajiriintii ayaa uu u qayliyey istisraaqu waa marka lasoo ururiyo yaal ansaariya yaal muhaajiriin waa tolaiyo ansaariya tolaiya muhaajiriina ereygaasi u noqdaa istisraaq furihii ilkihiisu ay fiiqnaayeen ee qabyaalada sida dhaksaha ah loogu istaari jiray ayaa nimankani ay ku yeedhiyeen mid waliba markuu is yidhi wallaahi in wax kusoo gaadhi baanigaa la iga iibinayaa bui anna inaan tolba idhaahdo dee anna muhaajiriintii baan u yeedhay bu faaqbala aducru min alfariiqayn argagax baa soo qaabilay labadii dhinacba ducrigu waa argagax nabadgelye xumaa ciidanka dhexdiisii ka dilaacday rabshad markaasaa dabeetana kalsoonidii yaro dhaawacantay aniga gaxdaa yimiba tolaaayba miyaa baryahanba la arkayba dhowr iyo toban sano ayaa dadka ugu dambeysay ka horba cudurka noocanah iyo yeedhmada khariban ee dulligaa ah. wakaaduu waxay u dhawaadeen yaqtatiluuna inay dagaalamaan asxaabta lawlaa an kharaja calayhim rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam haddaanu nebigu deg deg ugu soo bixin oonu arrinta gacanta ku dhigin ilaan dadkan isaseege waanay hubaysan yihin markay had iyo jeer dadkuna hubaysan yihiin dee afku kolku xumaado gacanta xumaataa dhakso ugu xigi karta markaasuu nebigu faqaala wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam maa baalu dacwa aljaahiliya waryaane waa riyeedhmadan jaahiliyadee tolaaaydu maxay ahayd maa baalu dacwa aljaahiliya war yeedhmadan jaahiliyada arrinkeedu muxuu ahaa ya ingiriiskii baa tijaabiye baa la yidhi o oh, islaamnimadii iyo iyo qabyaalada iyomaa jeceshinoo islaamnimada bay yidhaha soomaalidu kolkaa nin baa ka qayliye suuqa yaa muslima yaa muslima dhowr habeen cidiba usoo bixi wey habeenkii dambe ui ba hadda waxaad tidhaahdaa yaa reer hebelay yaa reer hebelay buu ku yeedhiyey markaase hareerihiisuba deg deg usoo buuxsameen <laughs> markaasuu uhi diintiinu waa taa diintiinu maaha tii hore usoo ajiibi weydeen tan dambe dhaksa usoo ajiibteen bay ahayd buui marka dacwa jaahiliya waa maxay wahiya maa yuqaalu waxa la odhanayo wey filistiqaasati marka la isu qaylo diranayo yaa la fulaan waar hebel tolaayo hebelo wey markaynu teeni rogno yaa la fulaan waa noocaa wey fa akhbara alkhabar nebigu war buu sheegay badan ummadii buu waaniyey quluubtoodu hantay fa qaala markaasaa waxau ihi dacuu haadihi alkelima waar tolaayo inaa inaga daaya fainahaa muntinatun way uraysaaye nebigii afka wanaagsanaa xishoodka badnaa taa ka dhawaajiyey ka war ya nebigu calayhi salaatu wasalaam aada buu uxishood badnaa kelmadihiisana had iyo jeer maa kaana rasuulu llahi faaxishan walaa mutafaxishan wamaca dalika cabara hadi lkelima iyada oo uu liwaqaaxat lmawduuc iyada oo nebigu aada u ilaalin jiray afkiisa ayaa haddana weyn uray mabaadida caalamka soo maray mid qaadatay ma jiro kuwa qoraxda caabuday kuwa dayaxa caabuday kuwa xataa ilaahay dafiray ee diiday kuwa adduunyada caabuday raasamaaliyiinta la idhaahdo kuwa calan madow iyo kuwa calan cas wixii adduunyada soo maray qolo waliba waxay idhahdeen dacuuhaa muntina fainahaa muntina qabyaaladu way uraysaa inaga daaya ayay qolo waliba tidhi macnaha ummadaha had iyo jeer mutakhalifiinta ugu dambeeya ee ku sugan sida xayawaanaadku ay ufikiraan baa taa xambaarsan waxyaabaha had iyo jeer ummadeenana aada u dib riday ayay xaqiiqatan ka tahay markaan dee been la sheegaynin ummaddaa aada arkayso dhaqaalahooda iyo horumarkooda wadan markaan diinba la gaarinba wuxuu la hormari laaya waa taa shirkaday samaystaan taasaa burburinaysa magaaladay samaystaan taasaa kala xaafado ka dhigaysa taasay waxba la horumari laya marka had iyo jeer taa la isticmaalana ciddii dee tijaabise way aragtee meelay ku dhamaato maleh meel saro horta qofku ka bilaabaya dabeetana markaasaa meeshiina ay uu ka bilaabayna isa sii qabsanaysa xalka waxay ka dhigayaan inay kala tagaan haddana intii soo hadhaybaa xalka waxay ka dhigayaan inay kala tagaan labadii bahood kolka isku soo hadhaana inoo qaybiya unbay leeyiin wixii cabo maxaa isugu xiiqaynaa qof waliba wixiisa ha qaatee marka natiijadu waxa weeye in ay yuntij isticmaalka noocaasi in qof qof dadku ku dambeeyaan ama jees jees marka nebigu saasuu yihi alayh salaam dacuu haadihi lkalimata fainahaa muntina war way uraysaaye inaga daaya qarmuun ah, macnaha sida baktigu usoo uroo kale siyaabuu u maareeyey uma kalama almadruub kii la darbiye wax lagu dhuftay kii dhibanaha ama dhaawici ayuu la hadlay markaasuu yihi wartallaa eedana aad dadka isku kharibtee adigu waxaan yar iska dhaafo cafis iyo fidiyey dheh bayaan jeedi dadku waa kala bogsadeen xataa asqada xaqa xaqiisii buu riday ninkii buu yihi xaqaagan iska dhaaf oo cafis bixi oo walaalkaa dhunka saasuu ku dhameeyey wabidaalika sakanat ilfitna sidaasay fitnadiina ku degtay oo fitnadu had iyo jeer garnaqsiga iyo xanankii xadaafiirtoo laysmariyo boogta aada loo xoqo inta badan kuma dhammaatee cafiska iyo musaamaxada iyo dadkoo la isku agaasibo oo la isu ururiyo la isu tanaasulo taasaa inta badan daaweyn karta marka waxa weeye dee taana ilaahay baa farayo in allaha yaamuru bilcadli walixsaan alcadl huwa yaakuda shakhsu xaqah walixsaan an yatanaazala canhu qofku waa inuu xaqiisa ka tanaasulay ixsaanku cadaaladuna waa inuu xaqiisa qaato adoo heli kara inaad xaqaagii qaadato ayaa ilaahay ku amray haddana inaad iskaga tagto labadaba way isdaba yaalaanoo ma'muur buu qofku ku yihi mar kalena ilaahay wuxuu i wauxdirat lanfu wsulxu khayrun wauxdirat lanfusu shux wasulxu khayr buu lahay sulxu waa qofku xaqiisii ka tanaasula oo macnaha iska saamaxaad bixiya oo aan la qaadin sidii sharciga ahayd ee sulx la qaado markaasa ilaahay xikmada uu sulxaasi ku khayr batay buu tilmaamo wuxuu ihi waxdirat ilanfusu shux naftii bani aadamka bakhaylnimaa lagu soo tumay bakhaylnimaa kusoo uruurtay marka bakhaylnimadaa waxaa bogsiin karaa iyadoo qofka la yidhaahda bal adaa laguu dhiibee maxaad yeeli waxaagay waad leedahay miyaa lagu siiyaa madar ilaahay baad u saamixi gacantaad ku haysataa markaa u idhaahdo me saacadda laga bilaabo kol haddaan leeyahay waan saamaxay Ah. marka bakaylimada taasaa bogsiin karta waaya falamaa balaqa cabdallaahi ibna ubayin ninkii gaalka ahaa munaafiqa markuu gaalay haada alkhisaam murankaasi markii layde waxbaa dhacay oo waa la murmay qadiba markaasuu cadhooday allah sidii shaydaanka u isbuuxiyey wa kaana cindahu agtiisana waxa ah rahbun min alkhasraj xoogaa reer khasraja ah, oo qoladii uu suldaanka ayaa la jooga hadba waa dad muslimiinabaa markaa de iska dhex miriiqinaya fa qaala markaa wuxuu yidhi nimankiibuu doonay inuu baceeyo naxligana kusoo toosiyo wuxuu ihi maa ra'aytu kalyomi badalla wallahi nan dulliga maanta dhacay oo kale weligay arag maa ra'aytu kalyomi maantao kale maan arag madallatan xagga dulliga dulliga ummadan maanta soo gaadhay reer khasraj la idhaahdo weligay kaasoo kale maan arag awaqad facaluuha oo miyay sameeyeen taa warkaa imika la ii sheegay ma wax jiraa wallahi warkaasi hadduu jiro dulligii weynaa maanta dadkan ku dhacay ila meelaha naxliga jaahiliyadda laga bilaaba ay kamid tahay reer hebel baa gunoobaya ya waa ficil quursi wey haddaynu taa qaadano idola in dumarka laynagu qabsano ameshana kiciya halkaasa laga bilaabay <laughs> sharaftii ilaahay iyo sharaftii nebiga iyo sharaftii diinta iyo waa lasoo dhaafaya waxaa loo leeya reer hebel baa gunoobaya dee kol haddii reer heba guloodayaan daaruhuna ha inaga dumeen ceelashuna ha dakrameene dee ina ukiciye wey gobonimada aan ka jirnay markaasa wuxu uhi wallahi maanta dullimadada ka dhacday mid lamida ah inaanaan arag miyaa la sameeyey taa qof halkaasi waa wax jira awa qad facaluuha waa su-aal waaya wuxuu ihi naafaruuna fii diyaarina guryaheenii bay naga eriyeen macnaha haalabuuna wa kaafaruuna wey naafaruuna fii diyaarina nufuurku dee cararku ahaa arguryaheenniibayna wayna didsadeen buuri horaa laynoo harowsaday ah, guryaheenni baa laynaga digiyey wallaahi maa naxnu walmuhaajiruun innaga iyo muhaajiriintu ma nihin buuri marka laynoo eego tusaale ahaan ilaa kamaa qaala aluwal dadkii hore siday yidhaahdeen ayaa xaalkeenu maraya samin kalbaka yakulik allaciin haadaa yaquul hadi lkalima allah nacdale ninkaasi waxa uu maanta innaga iyo nimankaa qaxoontiga xaalkeenu wuxuu ka dhigan yahay sidii ninkii carbeed ee yidhi aygaaga naaxi haku cunee xaalkoodu saasuu ka degan yahay wy marka asxaabtii iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam gaalkaas saasuu ku sheegay abaa wallaahi buu ihi marka waan dhaartee lain rajacnaa ila lmadiina iminka safar baynu ku jirna haddaynu madiine ku noqonno layukrijana alacazu minha aladal layukrijana wuu ka saari doona alacaz ninka casiiska ahe sharafta leh aladalla ka dulliga badan buu ka saari Ah, meeshan marka la isku helo madiine halkeen aynu ku noqono wallahi ninka deegaanka ah ee dhaladka ah inuu ka saari doono kii qaxoontigaha ah, duligaah inuu halkaa ka saari doono sidaasuu uma ltafata wuxuu eegay ilaa man macahu ah, ciddii balwehelinaysay buu eegay markaa wuxuu sirba fakatao dabeetana hareeruhu eegeego wuxuu ihi wuxuu si armaa la barxay oo qaar kale ay dhex jiraan hareeruhu yaro egeegay wa qaala markaasaa waxau ihi haadaa maa facaltum bianfusikum oad naftiina waxaa ku samayseen waa weli wuu sii wada dacayntii axlaltumuuhum bilaadakum dalkiinii baad dejiseen waqaasamuu waqaasamtumuuhum amwaalakum xoolihiinniina waa la qaybsateen oo barbaa siiseen amaa wallaahi amaa xaqan wallaahi baa ku dhaarteen low amsaktum canhum haddaa ka haysan lahaydeen maa biaydiikum waxa gacmaha ku haysaane maala haddii aad ka haysan lahaydeen oo idaan siin lahayn la taxawaluu waxay u wareegi lahaayeen oy u guuri lahaayeen ilaa kayri daarikum daartiinan madiine meelaan ahayn waxa meesha lagu joogaa waa biilkiina iyo raashinkiina haddaad taa ka haysan lahaydeen arwa iska guuri lahay horay baa laga tegi laha waxaa meesha lagu fadhiyaa waa saaqadiini taasuul waaya sida kuwan cunsuriyadda ee gaalada ee qaxoontiyadeena meelaha ku ereryada jarmalka iyo yurubta iyo iyo maraykanka iyo ee yidhaahda hadna dhaafaan noocan madmadow iyo kuwan tukanaya iyo saasoo kaleu ninkani ruuxa lagu nool waa arsaaqadiini wana dhaafiya waxa uhi uma lam tardow raalli kamaydaan noqonin bima facaltum wixii ay samayseen intoo maalkaa siiseen oo dejiseen taasoo keliya kumaydaan gaabsanin xataa jacaltum ilaa a ka dhigteen weliba anfusakum naftiinnii waxaa ka dhigteen ansaaray aradan difaac lilmanaayaa geerida ayaa kaga difaacaysaan duuna maxamed maxamedna weliba naftiinnii baa gaashaan uga dhigteen geerida ku darso oo buu yihi marka dalkiinii siiseen adduunyadiinii siiseen taas idinmay gelinin ilaa maxamed geerida waxa uu ka gaashaamanayaa naftiina u noqday macnaha heshiiskii ansaartu ay nabiga madiine kula soo galeen ee ay yidhaahdeen waxaanu kaa difaaci doonaa wixii aanu ka difaacayna naftayada iyo dumarkayaga iyo caruurtayada heshiiskiibuu daba socda uu leeyahy baatil buu ahaa bal munaafiqaasi halku ataagaya almanaaya waa geenida maniyad iyo malaaya waa geenida wey waay fabaytum faaweytum faaytamtum wlaadakum caruurtiiniba agoomayseen wa qalaltum waa yaraateen wa kauruu iyaguna way farabateen haddana xligaa eg qalad alla kugu ri caruurtiinii sidii kolba qaar idinka ahi warmaha ay isaga dhigayeen geerida maxamed ayaa meesha agoomaysu baxday sidii idinku unu dhimanayseen baa yaraateen iyana way bateen sidii loo difaacayay subxaana allah waxau ihi falaa tunfiquu calayhim waxba ha siinina xataa yanfaduu min cindi ilaa agtiisa ay ka yaacaan ilaa agtiisa ay ka yaacaan hum aladiina yaquuluuna laa tunfiquu calaa man cinda rasuuli illaahi xataa yanfaduu walilaahi khazaainu asamaawaati waalardi walaakina almunaafiqiina laa yafqahuun miyuu munaafiq garanaya arsaaqada ansaariga iyo muhaajirka iyo gaalka iyo islaamka iyo shimbirtiiyo libaxba ilahayba siiya maa yafhamaada almunaafiq ma garanayo laakiin wuxuunu leeyahy qasdadaha xidha oo adiga arkayo waxay yidhahdeen gaaladu yurub iyo maraykan intay isu tegeen baa waxay yidhahdeen xamaas baa guulaysatae dadka arsaaqada ka qufula qufulabayaan oo kiishashku yaraa sonkorta ahaa iyo qamad wixii yaraa loo daadin jiray dadka inooga qufula marka waxay yidhahdeen haddaad dooneysaan inaanu kiishkii yaraa xidigaha lahaa ee yurubta ay bixin jirtay midowda yurub inaanu idiin keenno xamaasna kalsoonida kala noqda yurubna ee bahashii israaiilna ictiraaf ah dadkii halkaasay taagan yihin marka horena waxay ka duuleen dadku inaanay waxba beeranin oo yuhuudda sababtii loo lahaa dhirta jarjara geedka simsimta iyo haruurka iyo raashinka jarjara waxa loo lahaa markay jarjaraan waxaa la odhanaya annagaa idinsiin annagaa idin joogna weligoodba ha markab dhan oo raashin aanu idin siinayna saasaa raashinka lagu qaybinay o lagu siinayey waa dariiqo dadka lagu cunaqabateeyo wey kadibna waxay noqotay ama way noqon ama way idin markaasaa dadkii kax buu taagan yahay mxamed kax ayuu taagan yahay muslimiintiina halkaas ka qaylinayaan waxay idhahan nimankii batroolka haysta ee carabta ahaa ee dhargey ee cigaalka lahaa maya war haddii gaal wixii naga goosta yaraa ee uu soo daadin jiray yaa idinku jaarna waa nalatiino waa nagu dhowdi isku carab baynuna isku qadiyad baynu sheegan jirnay maxaan in yaruu noogu soo fidin weydeen oo noogaga ridi weydeen iyaguna halkaasi ka sheedaalinayaanoo de waa loo sanqanayaa wayr hooskiiyo meelihii kale mambaculijraamka ayaa looga sanqanaya waxaa laleeyahy caru tawaaba annagu waanu ku jiqsiinaye car tolkiin u tawaaba baa laleeyahy ma jiro meel xun bay maraysaa adduunyada marka sidaas sawirkaasoo kale wey marka waxay ugu talagaleen shucuubtan islaamka mucaawanada faraha badan la siinayo waa wax lagu hantiyayo waxa weeyaan dabin yaroo lagu hantiyey oo loogu talagalay qofka aanay doonayna shacbiga shucuubta islaamka ama dowladaha islaamka mid madax ka noqdaa inuu noqdo uun ridii killiga madaxa la gashay oo kale markuu neefka xoolaha kili madaxa la galo wuu dawakaa siduu saa wareeraya unbaa loo gurmadaa laga saaraa un marka cidda aanay doonayn hadday qabsato dee mucaawanada yar un baa la qufunaya kadibna waxaa la leeyahay ma kiligaas madaxa ka ruxi mise waad kala bixi dadkaad kamid noqon mid aanu doonayna aanu dhiibane oo madaxa taage masarna waa nooca waxaa la yidhaha xabxabka iyo waxaa beertaan qudniga baashan la yidhaahda iyo dunta adduunyado badan bay soo saaraan masar iyagoo niilkii haysto wax walba soo saari karaya wax alla waxa kimista ay ka samaynayaanna maraykankaa laga keenaya qabadyada maxaa loogu talagalay dee meeshaa soo fadhiiste ee toddobaatankaa milyan yidhahdo waan hor fadhiisanaya aanay doonayn daqiiq bahashin baa la goynaya daqiiqdii masrina de waad garanaysaa wuxuu leeyahay qumxigii me iyo daqiiqdii ar daqiiqdii meel malooday waa kii taxliilinayay maxamed qutub masaladaas ah, ee ka wareedaya lahaa arrintu mar mar haddaana dadkii qumxina uhaynin iyo furinkii faraha badnaa ay cuni jireen mar haddaanad uhaynin dadka dee madaxtinimadooda la gashaa waxay keenaysaa in iyagu ku dilaan kanaa roodhidii naga lumiyeen intay kudhaadaan ay kawkaa siiyaan imika lafisa waxaanoo hay-ada isdaba yaacaya iyo dadkan laleeyahy annagaa kuu joogno laabta loo garaacayo iyo ilaa ay gaadheen in cookin loo sameeyo madaabix madbax loo sameeyo dadka loo kariyo intuu kii qaydinaa la dhaafo intoo la dhaafo beerahoodii laga baabiinayay waxaa la gaadhay in la idhaahdo magaalooyin dhan ha loo kariyo raashin bisil ha loo qaybiyo raggooda iyo dumarkooda waa wax macruuf marka waxaan inoo geeyey halkan ninkaa isaga ah yihi falaa tunfiquu calayhim xataa yanfaduu min cindi ma ashbaha laylata bilbaarixa shalay maanta way isu egyihiin tallaabadu gaalku qaadayo wa isku midu nafsaha marka cumuuman dee waad arki doontaa sida nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisu gaalka iyo wixii la nooc ahaa iyo wuxuu dabada ku watayba ay ugaga dhafooriyeen ay uga adkaadeen haddii la helo cid tallaabadiisii qaado hadyigiisii raacdo siyaasiga xakiimka ahaana dee waa laga adkaan doonaa cidda dadkan xuurtaysanaysa haddii kalena sidaasunbay kiliga madaxa ugula jiraya wallahu subxana wa tacala aclam